casharkeenu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo toban iyo toddobaad oo suuratu tawba ka mid ah alla subxaanahu watacaalaa wuxuu nooga soo warramay casharkeenna aayadihii ugu dambeeyey waa ilaahay uuna soo yidhi alla ma ahan mid dhuminaayo qoon markii uu hanuunso bacdigeeda ilaahay alla ugaga caddaynaayo wax ay ku dhowrsadaan oo camala oo markaasi waxaa weeye ay ku dhowrso weynaayaan oo kolkaa baadiyeyn ay mutaysaan alla shayka tacaalim ayuu ku yoowdha ilaahay waxaana ka mida midka idlaalka mutaystay iyo midka hidaayada mutaystay ilaahay haddana wuxuu yidhi alla waxaa u sugnaaday samaawaadkii arlada mulkigooda ayuu alla iska leeyahay ilaahay isaga ayaa wax noolee waxna dila ma idiin sugnaanin buu dhahay ilaahay dadow ilaahay kayrkiisa mid idin xifdinaaya oo ilaahay subxaanahu watacaala idinka xifdinaayo mid idiin gargaaraayo oo cadaabka laydinka daafici karna idinma sugnaanin marka aayadda meeshaan ka gelayno waxaa looga warramayaa suuraddan waxaa lagu magacaabo suuratu tawba weeye tawbadii hadda marka suuraddan tasmiyada loogaga dhigay tawbadaasu waxa ay aheeday iyo dadka laga tawbo aqbalay ayaa ilaahay halkaa noogaga sheegayaa lawallaahi qad xaqeeqaah ayuu dha ilaahay taaba taaballaahu alla waa ka tawbo aqbalay cala anabiyi nabiga iyo walmuhaajiriina muhaajiriin iyo walansaari ansaar alladiina kuwaasoo ittabacuuhu nabiga raacay fii saacati alcusrati culayskii saacadiisii min bacdi maa intii kadib ow dha ilaahay kaada ou u dhowaaday yasiiqu inuu iisho quluubu fariiqin fariiq laabtiisow dha ilaahay oo minhum ayay ka mid a uma bacdigeeda taaba alla waa ku soo noqda calayhim korkoodo ilaahay waa fugay innahu allana bihim ayaga ra'uufun allihii u furid badan weeye raxiimun allihii naxariista weeye ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala laqad taaba allaahu laamtaan muwada'atun liqasam weeye lawallaahi qad xaqeeqehe taaballaahu macnaha waxaa laga wadaa adaama towbatahu ilaahay towbadiisa ayuu daa'imiyey taaballaahudan macnaheedu waxay noqonaysaa ilaahay towbadiisa ayuu daa'imiyey maxaa yeelay in saas lagu fasira waxaa keenaya haddii la dhihi lahay masalan baa nabigu calayhi salaatu wasalaam macsuum weeye oo dunuub macsuum uu ka yahay muhaajiriin iyo ansaar ayaguna dembi ma aysan falin markii qaswada tabuukaa la aadaayey bal rasuulka calayhi salaatusalaam ayay la safreen oo way raaceen ayagoo wax imtinaaca aan samaynin haddii la dhihi lahay ayaa jawowdu noqonaysaa taaba laahdaanu macnaheedu waxay noqonaysaa maadaama tawbatow ilaahay towbadiisa ayuu daa'imiyo sidii ay ahaayeen ayay ku sugnaadeen weeye waxaa kaloo lagu ahaa la yidhi macnaa tawbatahu waxaa weeye cala nabiyi tawbada nabiga calayhi salaatu wasalaam la leeyahay waa daa'imiyey waxaa laga la yidhi cadamu mu'aakhadatii weeye fii idnihi lilmutakhallasiin nabiga calayhi salaatu wasalaam inaan loo qabanin idanki oo u idmay qolooyinkii markaasi munaafiqiinta ayoo takhallufay ilaa mu'minka uga daahiraayo munaafiqa weeye maxaa yeele waxaan soo marnay cafallaahu canka lima adinta low maasow dha ilaahi subxaanau watacaala qowlkaasna waa la sheegaa laakiin kaas waa laga raajaxsan yahay towbada markaasi muhaajiriin iyo ansaar ayaga loogaga warramaayane waxa weeyaa layidhi min ajli maa waqaca fii quluubihim min alkhawaadiri waalwasaawisi weeye fii tilka alkhaswa ayagana waxaa weeyaa yidhi waxa markaasi ku dhacay quluubtooda oo khawaadir ah waxyaabaha quluubta soo galo soo biriyo weeye iyo waswaaska oo qaswadaas dhexeeda galay maxaa yeele qaswadaasaan soo marnay waxay yeedhay wakhti oo kulayl daran uu jiro culays fara badan uu jiro abaar ay tahay weeye culummada qaarkeedna waxay yidhaahdeen nabiga sheegitaankiisoo cala meeshaana leeyahay waa tashriif ilaahay uu sharifaayo mu'miniintaa yidhi oo qasadka loogaga jeedaa waxa weeye towbadooda in la aqbalay weeye towbadooda in la aqbalay qasadka loogaga jeedo waxaa laga wadaa haa layidhi wax dembiga kamaba dhicin asna weeye ilaa markaasi waxaa weeye towba ay u baahdaan marka hadda aqwaashaas ayaa ku jirta oo hadda taaba laahudan sida ugu raajaxsan ilaahay towbadii ayuu daa'imiye weeye maxaa yeele rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam mararka qaarkood ayadoo rabbigiisa u dhahayd arkaysaa yaa ayuhannabiyu itaqi illaah nabiyow ilaahay ka cabso hadda markaas nabiga ittaqillaah la leeyahay waxa weeye dum calaa taqwaaka weye taqwadaada daa'im ee markaas ina dembi sameeyey dembiyaad gashee hadda ilaahay ka baq ma ahan tanna waa sidaasoo kalenkoodaa layidhi lawallaahi qad xaqeeqee taaba allaahu ilaahay waa ka towba aqbalay oo ilaahay toobadii ayuu daa'imiyey cala nabiyi nabiga suuban sala allahu alayhi wasalama iyo walmuhaajiriina muhaajiriin iyo walansaari ansaarow ilaahay alladiina kuwaasoo ittabacuuhu raacay rasuulka calayhi salaatu wasalaam fii saacati alcusrati culayskii saacadiisi raacay waktigii cusradu ay jirtay oo qaswadii tabuu ka eheeday raaca weeye maxaa yeele saan soo sheegnay culays baa jiray waxaa la sheegay kaana rajulaani yaqtasimaani tamratan labada nin waxay qayso jireen baaliyoonkii hal timiray qayso jireen haddana waxa weeye wayactaqibuuna albaciira alwaaxida waxa weeye toban nin ayaa haddana waxay samay jireen waalcasharatu yactaqibuuna albaciira alwaaxida toban ninna waxay isla raaci jireen oo ninba mar uu fuuli jiray hal gaadiid oo maaragtay hal awray raaci jireen haddana kulaylku waa daray baa layidhi ilaa ay ka dhacdo inay maaragtay asxaabtu ay cabaan oy biyo ka dhigtaan wufka oo maaragtay ah xoolaha geeli markaasi la qashay marka hadda qaswadan waxaa lagu magacaaba qaswatulcusra la yidhaah jeyskeedana waxaa lagu magacaabaya jeysulcusra weye dhibaatadaas fara badan ayaa jirtay oo xagga maraakibtuna way yareed zaadku waa yaray biyuhu way yaraayeen dhibaatadaas ayaa maaragtay ahaa lagu tegey oo waxaa weeye diinta maaragtay lagu hormariyey marka hadda amuurahaas fara badan ayaa dhacay hadda waxa weeye meeshaas waa meesha lagu kala baxaayo min bacdi maa intii kadib owdha ilaahay kaada ou sigay ou u dhowaaday yaziiqu inuu iiso ama taziiqu inay iilato quluubu fariiqin ow ilaahay fariiq ama jamaaco quluubtooda oo minhum ayaa kamid ow ilaahay oy ka iilatay u dhowaato inayba ka iilatoy ka harto rasuulka calayhi salaatusalaam raacitaankiisa oy iilata takhalluf weeye shidada jirta awgeeda uma bacdiyeedow dha ilaahay taaba calayhim ilaahay waa ku noqday korkoodoo ilaahay waa sugay weeye innahu allana bihim ayaga ra'uufun allih u turid badan weeye raxiimun allih u naxariista weeye ilaahay subxaanau watacaala ra'uuf weeye ra'fadu waa haweye sadiidu raxma weeye naxariista middeeda daran weeye oo raxiimunta iyadaa kaxay leer weeye wa cala alhalaaati waxay ku cadsan tahay cala alnabiyi walmuhaajiriina waalansaar ayaa ilaahay subxaanau watacaala ka towba aqbalay wa cala alaaati saddexdina ilaahay waa ku soo noqday oo towbadooda ayuu aqbalay alladiina salaasadaasoo qullifuu la gadaal mariyowdha ilaahay oo towbadooda dib loo riday qariino jirta awgeeda hadda marka nimanka hadda aynu soo maraynay oo ahay kacb ibnu maalik iyo maaragtay hilaal iyo muraara waxaa weeye saddexdaas horeyaanu u soo marnay ayaga markaasi towbadoodii dib ayaa loo dhigay marka hadda arrin ilaahay subxaanahu watacaala uu og yahay ayna ahayd arrintaas ayaga marka way daaheen markii ay daaheen ayaa mar dambo ayadahan ay soo degeenoo toobadooda lagu aqbalay waxaana ka warramaayo xadiis dheer oo maaragtay ah, xadiiska la yidhahda kacab ibnu maalik ayaa jira oo markaasi cabdullaahi ibnu kacab uu ka warramaya ibnu maalik oo markaasi kacab hogaami jira markuu ina beelay axaadiista waaweyn way dhegayaan xataa kuwa laga soo gaabiyo sida riyaalusaalixiinka asaguna waa dhigaya jidkiisa koobaad marka meeshaas qofkii ka akrista ayaa aada iyo aad maaragtay usii fahmi karaya marka alla wuxuu dhahay wacala cala saddexdii ilaahay waa ka towba aqbalay hadda kuwan towba aqbalkooda iyadu waa dhab weeye maxaa yeele ayagu qaswaday ka hadheen towbadoodana markaasi waa ilaahay bay usoo noqdeen ilaahayna towbadoodii u aqbalay marka kuwaas hore waxaa weeye ayaga towbadoodiyaa la daa'imiyey kuwaana waxaa weeye towbadooda la aqbalay xaqiiqo weeye wa wacala alaaati yowdha ilaahay saddexdina ilaahay waa ka towbo aqbalay alladiina saddexdaasoo khulifuu la gadaal mariyey khulifuu cani tawbati calayhim weeye xataa idaa laaqad inta ay uga cariirtoontowdha ilaahay calayhim korkoodowdha ilaahay alardu arladi xataa laaqad inta ay ugaga cariirtoonto calayhim korkooda alardu arladi ay uga cariirtoonto bimaa raxubad maca ruxbatihaa waasaxnimadeeda in lala qabo makaan waxaa weeye ay ku nigaadaan ay waayeen markii rasuulku calayhi salaatusalaam uu dhahay cidi lama hadli karto oo cid salaami karta ma jirto markii dhibaatadaas weyn ay ku dhacday oo xataa waxa weeye kacab waxa weeye haweentaadii iska fogay la yidhi oo amuur yaabla ay dhacdayoo konton maalmood ay sii dhaaftay arladii baa cariiri ku noqotay maxaa yeele haddaan rasuulkii la waramaynin asxaabtii aysan la waramaynin xaalkoodii birow dhac aysan garanaynin cariiri aad iyo aada u fara badan ayaa qabtay nimankaas waxaase ka warramaya xadiiskaas dheer oo hadda meesha aynu ku soo koobi karaynin xataa idaa laaqadow dha ilaahay intay i waga cariirsoonto calayhim korkooda alardu arladi bimaa raxubad maca ruxbatiya waa saxnimada in la qabo ba'dan bimaciyo weeye arlada iyagoo waasacay meel ay markaas ku nagaadani waayeen maxaa yeele dhibaata markay timaado oo shiddo iyo cariir dhacaan dhulki weynay waa kula yaraanaya maxaa yeele waa sow dhahay imaamkeena weyne imaamuna ashaafici waardullaahi waasicatun walaakin idaa nazala alqalla laa qalfa qalfallaau you dhahay arlada ilaahay waa waasa u dhahay laakiin qallaha ilaahay markuu soo dego dhulkii weynaaye cariiri buu noqonayaa dhul weyn ayaa markaasi haddii meesha masalanba masaa'iba ay ka dhacdo amba dagaal iyo xuruub iyo dhibaata ay ka dhacdo waxa weeye dhulkii aad iyo aad kuula weynaa jiray waa soo yaraanayaa marka ayagana sidaasaa maadaama naftoodii shido ay ku jirto dhulkii baa la yaraaday walaaqad ay la cariigtoontow dhaadana ilaahay calayhim korkooda anfusuhum naftooda ay la cariigtoonto oo qalbigooda waxaa weeye murug iyo waxta ay ku dhacdo walaaqad ay la cariigtoonto calayhim korkooda anfusuhum naftoodow ilaahay qulubtoodii weye qamiyaa ku dhacay cidle cidlaa ku dhacday maxaa yeele cid walbaa ka tagta weeye towbadoodina waa la akhiray falaa yastacuhaa suruurun walaa unsu weeye wax maaragtay ay ku farxaanna waa waayeen waxay weheshadaanna waa waayeen wadanuu waxay yaqiiniyeenou dha haddana ilaahay dhanniga meeshaan yaqiin weeye wadanuu waxay yaqiiniyeenou dha ilaahay allaa malja'a makaanu migangal inuusan jirin min allaahi ilaahay xaggiisa laga migan galo ilaa ilayhi ilallahi ilahi xaggiisa in la migan gala yaqiintooda halkaasay ku adkeeyeen wadanuu waxay yaqiiniyeenou dha ilaahay raggaas allaa malja'a makaanu migangal inuusan ahaanin min allaahi ilaahay xaggiisa la migan meel ilaahay loogaga baxsanaayo inaysan jirin ilaa ilayhi ilallaahi ilaahay xaggiisa in la mayn gala maahe meel ilaahay loogaga baxsanaayo inaysan jirin alla xaggiisa in isaga la mayn gala mooyaane ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala uma bacdiyeeda taaba calayhim ilaahay waa ku soo noqday oo ilaahay wuxuu waafajiyey tawfiiq oo towbada ayaa ilaahay waafajiyey uma taaba calayhim alla waa ku soo noqdow ilaahay wafaqahum litawbati towbada ilaahay waafajiyey liyafuubuu inay towbo keenaanow ilaahay liyatuubuu inay toobo keeneen in allaha alla u ilaahay huwa tawaabu allihii tooba aqbalid badan weeye arraxiimu allihii naxariiso weeye allana subxaanau wa tacaala waa mid tooba aqbalid badan oo naxariis badan weeye qof kasta dembi kasta ha gale ilaahay addoonkiisa hadduu u soo noqdo alla waa u dhaafaya subxaanau wa tacaala alla waa mid noo naxariis badan yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeeno ayuu dha ilaahay ittaqullaaha ilaahay ka cabsada wa kunuu ahaada maca asaadiqiina kuwa runsheega badanne nicgooda ahaada oo iimaankooda ku runsheega cuhuudda ku runsheega oo waxa weeye runta laazimowdha ilaahay yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyanow hadda middaana waxay iska noqonaysaa inkastoo raggaas ay ku soo degtay markii ay run sheegeen ayagu runteeda ay ku baxsadeen haddana waxa weeye khidaab oo caama oo qof kasta oo mu'mina lagula khidaabayo weye ittaqullaha ilaahay ka cabsadow dhahay alla subxaanau watacaala wakunuu ahaadana maca asaadiqiina kuwa runta sheega mi ahaada weye oo waxa weeye runta ku dadaalow dheh ilaahay waxaa loo baahan yahay runtu wax walba iyada ayaa ayaa fakinaysa runtu wax walba ayadaa lagu gaaraya marka waxa weeye mu'minku waa inuu run sheegaa weeye ila wuxuu alla wuxuu yidhi haddane maa kaana uma ahaanin liahlilmadiinati madiina ahalkeeda iyo waman duul xawlahum hareerahooda ahaaday oo min alaxraabi axraabi reer baadiyaalka ka mid a ah an yatakhallafuu inay ka gadaal maraan can rasuulillahi ileyh rasuulkiisa markuu duulaayo iyo walaa yarqabuu inay quuraan bianfusihim naftooda can nafsihi nabiga naftiisa ay ka quuraan ayadan hadda waxaan horuu soo marnay dadka dagaalka ka haray waxaa ku jiray dad axraab oo badan baa ku jiray marka waxaa ilaahay uu ka waramayaa dadkaas inay nabiga calayhi salaatusalaam ka naf jeclaystaan oy naftooda waxaa weeye dhibka ina ka daayaan oo dhibka ka soo reebaan midda nabiga calayhi salaatusalaam dhibka ugaga haraan inayna arrintaas arrin ku habboon aysan hayn qof kasta oo muumina ayaana laga doonayaa ilaahay markaa wuxuu yidhi subxaana wa tacaala maa kaana uma ahaanin buudha ilaahay oo wax u suurtagelaaya maahan wax ku habboona maahan liahlilmadiinati madiine ahalkeedowdha ilaahay oo dadkii magaalada joogay ah iyo wamin duul xawlahum hareerahooda ahaaday oo min al axraabi reerbaadiyaha ka a ah. dadka magaalada jooga iyo kuwa axraabta ah intaas waan ka soo waranaye an yatakhallafuu inay ka gadaal maraan an rasuulillahi ileh rasuulkiisa waa goorme idaa qasaa markuu duulaayo maxayla qaswadii tabuufo dad ayaa hadhay oo rasuulka calayhi salaatusalaam ka hadhay qaswataskana waxaa loo baahan inaa nabiga laga hadhin iyo walaayar qabuu inay quuraan bianfusihim naftooda can nafsii nabiga naftiisa ay ka quuraan macnaha waxaa weeye inay naftooda ilaaliyaan ooy naftooda ka dhowraan wax nabigu naftiisa raali uga noqday oo shadaa'id ah sida nabigu naftiisa raalli ugu noqday inay ayagu naftooda ka ilaayaan ka ilaaliyaan iska maaha weye waa nahyi oo lafdulkhabara weeye daalika kaas oo nahyigaahodha ilaahay oo takhalluska layska reebaayane oo ka jooga laleeyahay takhalluskaa nabiga ha ka harina faa'iidada markaas uu leeyahay daalika kaasow dha ilaahay daalika nahyi weeye can itakhallusi biannahum bisaabi annahum masaabkeeday ku aata ayaga laa yusiibuhum ousan asiibaynin dama un oon ousan asiibaynin markay nabiga raacaan laa yusiibuhum ousan asiibaynin dama'un oon ayuu dhah ilaahay walaa nasabun dhibna uusan asiibaynin walaa makhmasatun dhibku waxa weeye tacab weeye walaa makhmasatun gaajana aysan ajiibayn juuc daran fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa aysan ku asiibaynin walaa yada'uuna aysan tillaabsanaynin mawdican makaano tilaabsi mawdicaasoo yaqiidul kufaara gaalada caro gelinaaya walaa yanaaluuna aysan la gaaraynin min caduwin cadow maylan gaaridow dha ilaahay dil amase waxaa weeye qasri amase waxaa weeye nahbi weeye ilaa oo intaas bay asiibtow dha ilaahay isbaad weeye kutiba lahum waa loo qorayaa bihi kaas bisababihi weeye camalun camal ayaa loo qorayaa saalixun oo suuban ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala waxaa loogaga nahyay lahay takhalufkaas sababtu waxaa weeye inuusan asiidaynin oon uusan ku dhacaynin oo waxa weeye dhib uusan gaaraynin gaaji aysan aysan asiibaynin fii ilaahay ku asiibaynin aysan tallaabsanaynin mawdic waa masdar bimacnaa wadiica weeye mawdicaasoo gaalada cadho gelinaaya ilaan gaalada markii loo socdo oo loo sii guureeyo mawdicaas waa cadho gelinayaa haddana waxaa weeye cadow aysan gaaraynin oo aysan la gaaraynin dil ambase qafaal ambase xoolahay ka dhacaan ilaa intaasu asiirtowdha ilaahay kutiba lahum waa loo qorayaa bihi bisaabihi kaasababkiisa camalun camal camalkaasoo saalixun oo suuban si loogu gaarsiiye in allaha allana laa yudiicu la yici maayo ajra almuxsiniina kuwa wanaagga falaya ajirkooda ilaahay in allaha alla laa yudiicu la jiici maayo ajra almuxsiniina kuwa wanaagga falaya ajirkooda bal ilaahay waa ka ajirsiina waana ku sawaabinaya walaa yunfiquuna ma nafaqeeyaanuu dhahay ilaahay subxaanahu wa nafaqatan nafaqo nafaqadaasoo sagiiratan yar iyo walaa kabiiratan mid weyn weynow dha ilaahay walaa yaqdacuuna ma gooyaan waadiyan waadi ma gooyaan socod ay soconayaan ayagoo jihaad u socda ilaa ay intaas sameeyaan kutiba lahum waa loo qorayaa howdha ilaahay kaas waxaana loogu qorayaa liyejziyahumullaahu alla inuu ku jaasiyo axsana maa shay wanaaggiisa kaanuu yahaadeen yacmaluuna kuwa camal dha ilaahay marka dadka mu'miniinta ah waxaa takhalluska loogaga reebaayo asbaabaha dhowr ayaa ilaahay noo soo sheegay waxaa kaloo haddana jirta ilaahay wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala walaa yunfiquuna ma nafaqeeyaan buu dhahay ilaahay subxaanau wa tacaala oo jihaadka nafaqa kuma bixiyaan xoolahooda nafaqata nafaqow dha ilaahay nafaqadaasoo sakiiratan yar walow tamratanaa layidhi hal timirba allah ka dhigo maxaa yeelay ilaahay askiisa kama yaraanaysa wixii dar alla loo bixiyo iyo walaa kabiiratan mid weyn ou dha ilaahay walaa yaqdacuuna ma gooyaan buu dhahay haddana alle waadiyan waadi ma gooyaan bisayri weeye markaasi socod oy jihaad ay u socdaan ilaa oy intaa ilaadan isbaad weeye sidii sii horo oo haddii ilaahay wuxuu leeyahy subxaana watacaala ay wax nafaqeeyaan ha yaraatee hase weynaatee waadina ay gooyaan ayagoo jihaad u socda kutiba lahum waa loo qorayaa kaasuu dha ilaahay si maaragtay ah, liyajziyahum ullaahu alla inuu ku jaasiyow dha ilaahay axsana maa shay wanaaggiisa kaanuu y ahaadeen yacmaluuna kuwa camal fala axsanada bimacnaa xasan weeye axsana maa shay wanaaggiisaw dha ilaahay kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camal falow dha ilaahay si loogu jaasiyo weye wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaafatan falowlaa nafara min kulli firqatin minhum daa'ifatu liyatafaqahuu fi ddiin liytafaqahuu fi ddiini waliyundiruu qawmahum idaa rajacuu ilayhim lacallahum yaxdaruun alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala wamaa kaana almu'minuuna mu'miniinta uma ahaanin buu dha ilaahay liyanfiruu inay baxaan oy duulaanka ay aadaan kaafatan xaalihiin kuwa dhan xulowlaa nafara fahallaa nafara muubaxow dha ilaahay min kulli firqatin firqo la arka kulligeeda oo minhum kamid ahowdha ilaahay mu'miniinta daa'ifatun daa'ifa may ka baxdo wamakasal baaquuna ku jirta kuwa kalena may nigaadaan liyatafaqahuu inay kasmaystaan owdha ilaahay kuwii nigaaday fi diini diinka ay kasmaystaan iyo weliyundiruu inay u digaan qoomahum qoonkooday u digaan kuwa jihaadka aaday idaa waqtigii rajacuu ay usoo laabtaan ilayhim ayaga xaggooda qubdulaanka ayga soo laabtaan lacallahum kuwaas ayaguna waxay mudan yihiin yaxdaruuna inay digtoonaadaanoo ciqaabka ilaahay ay ka dhowrsadaan markii amarka ilaahay ay fartoomaan waxa ilaahay reebaana ay ka haraan alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala aayaddan marka intaanaan macneed u gelin waxaa la yidhi markii mu'miniinta lagu tawbiikiyey oo lagu haydaarteeyey hariddii rasuulka calayhi salaatusalaam ay ka hareen ayaa waxa weeye maalin maalmaha kamida ah, ayaa nabigu calayhi salaatusalaam wuxuu isku dayey inuu diro ciidan la yidhahdo saraayo la yidhaahdo colgaadmo amase la yidhaahdo ilaalo la yidhaahdo markii saraayadii la bixinayey ayaa dadkii dhammaantiisay soo baxeen baa layidhi iyagoo nina uusan harin isagoo isdhahaya wixii canaan ahaayoo dhacay yayna adiga ku soo gaarin marka sidaasaa la yidhi marka hadda waxaa weeye maalintaas nin nin haray ma jiraa la yidhi maxaa yeele aayadihii horaa munaafiqiinta lagu falleexeeyey ilaahay subxaanau watacaalaana intii soo noqoto waa ka tooba aqbalay asxaabtu marka ra'yigooda waxay ku kulmiyeen way ku dhaarteen baa layidhi inaynan rasuulka calayhi salaatusalaam aysan haraynin hataa saryaba ha aatee oo nabigu u diraayo sabuuka markii laga soo naqday oo nabiga calayhi salaatusalaam saraayooyinkii oo maaragtay yaa diray ayaa muslimiinta dhammaantood isdiyaar gareeyey nin walba inuu duulaan aado markaasaa arrintu saas maahan baa la leeyahy jihaadka nin walba inuu aado la doonaayo waa midka rasuulku calayhi salaatusalaam uu baxaayo wamaa kaana almu'minuuna mu'miniinta uma ahaanin buudha ilaahay wax ku habboon maahan weeye liyanfiruu inay baxaan oo qaswu ay aadaan kaafatan xaaliyin kuwa dhammowdha ilaahay falowlaa nafara fahallaa nafara muubaxowdha ilaahay min kulli firqatin min kulli qabiilatin weeye qabiilo la arka kulligeeda amba koox meel isla joogta oo minhum mu'miniinta ka mida daa'ifatun daa'ifo jamaaco weeye wa maxaa soo jirta meesha wamakasal baaquuna inta kaleentoodna way nagaanaysaa lowlaadaan waxaa weye litaxliil weeye liyatafaqahuu inay kasmaystaan un ilaahay kuwa nagaaday fi diini diinka ay kasmaystaan maxaa nabiga waxyaa kusoo degaaya waxigii dadka weriyaa la rabaa wax ka qaado iyo waliyundiruu inay u digaan un ilaahay qowmahum qoonkooda ay u digaan kuwa nabiga la jooga idaa rajacuu markay usoo laabtaan ilayhim ayaga xaggooda duulaanka ay kasoo laabtaan macnaha waxaa weeye litacliimihim maa tacallamuuh inay baraan wixii waxaa weeye ayagu ay barteen oo axkaama weeye lacallahum kuwaana waxay mudan yihiin oo markaasi wax loo sheegaayo duulaanka jiray yaxdaruuna inay digtoonaadaan oo ciqaabka alla ay ka dhowrsadaan weeye amarka ilaahay farsoomaan wax ilahay ka reebaan ay ka harhaan aayaddan ibnu cabbaasna u dhahay waxay khaas ku tahay taraawiyooyinkay khaas ku taha weeye aayadihii ka horreeyena nahyi waxau ahay can takhallusi waaxidin weeye fiimaa idaa kharaja nebiyu sal allahu alay wasalam nabigu markuu baxaayo taasay eeda marka waxaa la rabaa dadka inay maaragtay waxbarashada ee diintana ihtimaam ay siiyaan isla markaasina howlahaasne qayba ay ku dhaqaado oo waxa weeye qofku wax bartaane inuu dadka intiisa kale wax sii baro ayaa la doonayaa inta muslimiinta howl iyo wanaag iyo khayr ugu wacneeday maxaa yeele aayaddan waxaa ku sugan baa layidhi waxaa la isaarayaa daalibulcilmiga waxaa ku habboon baa layidhi maqsadkiisa inuu wanaajiyaa layidhi masalanba waxa weeye cilmiga uu dalbayo waa inuu uga qasdaa tacliima hayrihi hayrkiisa inuu waxbaro inuu isagu kuwaana qaato weeye naftiisa weeye macnaha la dooni maayo qofka mutacalimka kibir oo maaragtay addoomanka ilaahay ku jiro lama rabo tashaduq lama raba hadalka uu kudaan buuxsado waxaa loo baahan yahay qofku markuu wax baranaayo qasab saalixa inuu la yimaado ayaa la doonayaa marka sidaasaa la rabaa macnuhuna saas weeye dadkoo dhan macnaha inay adduunyo kaliya u jeestaan hadda isagoo jihaadkii aakhiraba uu yahay oo camal aakhiro uu yahay haddana waxaa la rabaa diintine in dad la siiya ayaa loo baahan yahay dadkaas diintana inay ayaguna dadka kaleentoodoo muslimiinta wanaagga u wacan inay iyaguna wax sii baraan baa la doonaya marka aayadda sidaasaa looga warramaya marka hadda rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam saraayooyin fara badan ayuu diray nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo waxaa culummadu ay sheegeen ahlu siirada ahi rasuulka calayhi salaatu wasalaam horta markii la yidhaahdo saraayo maxay tahay wixii ka baxsa wixii ka badan boqol baa la yidhahdaa ismu limaa zaada waxa weeye calaalmia weeye ilaa laga gaara shan boqolaa layidhi wixii intaas ka ziyaadsan ilaa sideed boqolna waxaa la yidhaha eh, waxaa la dhahaa mansar ayaa la yidhaha wixii ka ziyaadsanna waxaa afar kun gaarayana jeysaa la yidhaha wixii ka baxsanna jaxfal ayaa la yidhaha nabiga calayhi salaatsalaam saraayooyinka ou diray waa badnaayeen baa layidhi oo nabigu uusan isagu raacin waxay gaarayeen afartan iyo todobo saraayo ayuu diray nabiga alayh salaam oo ciidan ilaala ah weeye ghasawaadka rasuulkeena calayhi salaatu salaam oo isagu uu baxay waxay gaarayeen baa layidhi labaatan iyo toba baa layidhi sideed nabigu waa ka dagaalamo asagaa gacantiisa ku dagaalamay inta kalena dagaalgeliye ayuu ka ahay marka casarkeena intaasuu ku egyahay wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo labaatan iyo saddexaad oo suuratu tawba ka mid ah alla subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo warramay sida maaragtay ah, loogaga reebaayey mu'miniinta markii saraayo loo baxaayo dhammaantood inay wada baxaan oo ilaahay wuxuuna soo yidhi subxaanahu watacaala mu'miniinta kuma habboona mana u suurta gelayso inay duulaan aadaan ayagoo dhan ayuu dhahay haddii maaragtay ah, qaswo oo saraayaa loo baxaayo muu baxa ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala firqalaarka oo mu'miniinta kamida daa'ifa may ka baxaan inta kaalna ay haraan si kuwa haray ay maaragtay ah, diinta u fahmaan oo haddana waxaa weeye qoladii ayaga ka tegay oo jihaadka aaday ay hadhow ugu digaan markay soo laabtaanoo wixii ay barteen ay u baraan qoladaasuna ayagana waxaa xaqiiqaa inay digtoonaadaanoo wixii la baray ina ku intifaacaan ilaahay awaamirtiisa ay fartoomaan waxa alla ka reebaan ay ka hadhaan marka aayaddaa tale waxaynu soo marnay saxaabiga la yidhaha ibnu cabbaas inuu dhahay waxay khaas ku tahay saraabyada aayaddii ka horaysayna iyagana waxaa weeye waxaa la ysaga nahinaayey in cid ay harto iyadoo rasuulka calayhi salaatusalaam uu baxaayo aayaddan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay isagoo la khidaabaya dadka muuminiinta yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow qaatilu aladiina kuwii la dagaalama ayuu dhah ilaahay yaluunakum idinla xiriira oo min alkufaari gaalada kamid mid ahow dha ilaahay oo gaalada waxaad ula dagaalantiin alaqrab faalaqrab ula dagaalama midba midkou ka dhow yahay oo adinka qaraabadiinna kuwa ah ka bilaaba ayuu dhah ilaahay subxaana wa tacaala marka aayaddan waxaa la yidhi ma nasakhaysaa la yidhi aayaddii waqaatilu lmushrikiina kaafatan ilaahay uuna soo yidhi gaalada la dagaalama adinkoo waxa weeye dhan la dagaalama bal aayaddan waxa weeye waxayna baraysaa haa yidhi aadaabta xarbiga oo gaalada lagu qaadaayo oo waxay tahay baa layidhi marka u horeysa in laga bilaabo dagaalka kuwa qaraabada oo qofka u dhow qofku inuu ka bilaabo weye oo alaqrab alaqrab looga bilaabo ilaa markaasi waxaa weeye la gaarsiiyo dagaalka kuwa abcadkaah oo naga fog marka waxaa weeye markii dadka adiga kugu dhow oo kufaarta aada la soo dagaalanto amase dadka qaraabadaada aad soo hagaajiso ayaad waxaad makan sakanaysaa kuwa kaleentoo maaragtay abcadkaa weeye maxaa yeele hal mar in lala wada dagaalamo kii abcadka ahay iyo kii aqrabka ahay ma suurtagelaysaa layidhi waxaana arrintaas laga qaadanayaa rasuulkeenna calayhi isalaatu wasalaam marka hore qoonkiisa ayuu la dagaalamayoo quraysh ayuu maaragtay dagaal ku qaaday markii quraysh waxaa weeye dagaalkoodii uu xasiliyey oo guul uu ka gaaray ayuu wuxuu u guuray baa lihi rasuulka calayhi salaatuasalaam saa'irulcarab weeye carabta inteeda kalento haddana markii carab uu ka soo jeestay wuxuu aaday baa layidhi nimankii ahlu kitaabka ahay oo maaragtay ah, qitaalkii hadda aynu soo maraynayoo qaswadii tabuuka waxay ahaayeen reer ruum oo markaas niman ahlu kitaaba iyo ahlu shaam uu aaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam wafaadkiisii kabacdina asxaabtu dagaalka waxay la aadeen wadamadii la dhihi jiray ciraaq iyo maaragtay ah, dhulalkii kaleentood oo masar iyo magaalooyin fara badan oo kaleentood ayay aadeen marka waxaa weeye aayaddaanu aadaabta oo ah, laysku tacliiminaayo oo dagaalka ayay ka warramaysaa ee aayaddii hore ma nasakhayn dagaalkaa waxaa loo baahan yahay jihaadka gaalada marka laga jihaadayo in laga bilaabo alaqrab falaqrab markaasi laga bilaabo alle markaa wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow qaatilu aladiina kuwii la dagaalamow dha ilaahay yaluunakum idinla xiriira oo min alkufaari gaalada ka midow ilaahay maxaa yeele haddii adiga qoyskaagi uu xun yahay amase dadkii adiga qaraabadaadaha ah ay xun yihiin inaad dadka kale aadda ma ahan waxaa weeye laabudda waxaa ah inaad marka hore hortaada ama maaragtay hoostaada wina adiga kugu dhow inaad islaaxisaa laabud ah weeye maxaa yeele rasuulkeena calayhi salaatu salaam waa kii la dhahay wa andir cashiirataka al oo layi rasuul maxka maxamedkaaw qaraabadaada oo dhadhow u digaalay rasuulka calayh salaatu wasalaam marka markii aad hoostaada hagaajiso oo dadka adiga qaraabadaada aad hagaajiso ayaa ummadda kaleentoodna wax kaa qaada karaysaa ayagana waxaa weeye dagaalkoodu markaasi uu kuu bannaan yahay laakiin ayadoo hoostaada ay xun tahay meel kale inaad aadid waxaa weeye wax suurtagelaya maaha marka waxaa la rabaa aadaab ayaa laysku barayaa aayadda tan weeye haddana alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala waliyajiduu ha ka helaanow dha ilaahay fiikum dhexdiina gilzatanow dha ilaahay adkaan ha ka helaano oo waxa weeye shadiid ku ahaada weeye walyajiduu ha ka helaano fiikum dhexdiinnaw dha ilaahay gilzatan adkaan weye jiddo weye oo waxa weeye ku adkeeya weye nimankaas qaraabadiina waclamuu ogaadana mu'miniinow anna allaah allow dha ilaahay maca almuttaqiina kuwa mutaqiinta oo ilaahay ka cabsanaya ma agood inuu oo ilaahay subxaanau watacaala markaad ka cabsataan dagaalna ilaahay gala uu idin yidhi waxaad helaysaan gargaar iyo nasri ayaad helaysaa alla inuu idin kaalmeeyo wax lamu ogaadow dha ilaahay ana allaha alle macalmutaqiina kuwa mutaqiintaa micgood inuu oo ilaahay dadka garabka keelaaya waa dad alla ka baqaaya weeye wa maa unsilad markii la dejiyow dhahay alle suuratun suurad la dejiyo oo qur-aanka ka mida faminhu munaafiqiinta waxaa ka mid owdha ilaahay man duul yaquulu ku qowlaayo asxaabtiisa ugu qowlaayo isagoo jeesjeesaayo ayukum midkeeneebay zaadatu u ziyaadinaysaa haadihi tani iimaanan iimaan ilahi wuxuu yidhi subxaana watacaala waidaa maa unzilad maadaanu wayskasilaa layidhi waidaa maa unzilad markii la dha ilaahay suuratun suurad la dejiyo hadda suuradda waxa weeye qayb un qur-aanka ka mida weeye markii la soo dejiyo dha ilaahi subxaana watacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala qayb oo qur-aanka kamida markii la dejiyo fa minhum kuwa munaafiqiinta waxaa kamida damiirkan munaafiqiinta ayaa loo celinayaa maxaa yeele aayadahan waxaa lagu sheegi doonaa sifaatu lmunaafiqiin baa lagu sheegi doonaa fa minhum munaafiqiinta waxaa kamid u dhah ilaahi subxaana watacaala man duul yaquulu ugu qowlaaya waxaa ugu qowlaya liasxaabihi ragga kale asxaabtiisa ahoo waxaa weeye munaafiqiinta ah isagoo jeesjeesaayo ayuu wuxuu leeyahay ayuku miskiinyaday zaadatu u ziyaadinaysaa suuraddaanu zaadatu ay u ziyaadinaysaa haadihii midatan oo suuraddaani iimaanan iimaan tasdiiqan weeye macnaha wuxuu leeyahay war suuraddan soo degta amba aayadaha kan yay yay iimaan u ziyaadisa macnaha wuxuu ka wadaa cidow u ziyaadisa ma jirto ayinku midkeennee bay zaadatu u ziyaadinaysaa haadihii midasan oo suuradda ah iimaanan iimaan qaala tacaala usuu qadara meeshaan ilaahay wuxuu yihi isagoo arrintaas ka war bixinaayo faama aladiina kuwa aamanuu rumeeyow dha ilaahay fa zaadatum waxay u ziyaadinaysaa suuraddaasu iimaanan iimaanay u ziyaadinaysaa oo waxa weeye way rumaynayaan wal xaal hum ayaguna yastabsiruuna ay bishaaraysanayaan oo ku bishaaraysanayaan marka alla wuxuu nooga warramayaa munaafiqiinta iyo mu'miniintiibay iskhilaafsan yihiin maxaa yeele qofka mu'minka ah aayaadka ilaahay iimaanay u ziyaadinaya sida maaragtay aynu ku mari jirnay suuratu alanfaal oo ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa inama almu'minuuna aladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum wa kuliyat calayhim aayaatu zaadatum iimaana biya aayaadka ilaahay markii lagu akriyo dadka mu'miniinta iimaanay u ziyaadinaysaa laakiin kuwa munaafiqiinta aayaadka alla haddii lagu akriyo waxba u ziyaadin maayaan markaasuu dhah ilaahay faama aladiina kuwa aamanuu rumeeyey fazaadatum waxay u ziyaadinaysaa iimaanan iimaan ayay u ziyaadinaysaa maxaa yeele way rumaynayaan wal xaal hum ayaguna yastakfiruuna ay bishaaraysanayaan oo ay ku faraxsan yihiin aayadaha ilaahay dadka mu'miniinta ahu way ku faraxsan yihiin weye maxaa yeele waxaa la yidhi kullamaa nasala shayun min alqur'aani shay qur-aanka ka mid a ah haddii uu soo dego isdaaduu iimaanan iimaanay ziyaadsanayaan marka hadda culammadu waxay yidhahaan xukunkan waa baaqi ila alaan aa layidhi marka waxaa la yidhi qofka ku farxayo ilaahay kalaamkiisa faman yafraxu bikalaamillaahi wa bixaamidihi fa min almu'miniin alsaadiqiin waxaa la yidhi qofka ku farxa ilaahay kalaamkiisa iyo dadka ilaahay kalaamkiisa xambaarsan oo xaamilulqur'aanka ah waxay ka mid yihiin dadka mu'miniinta oo iimaankooda kuu sheegaayo waman yanfiru min simaacihi wa min xaamilihi fa huwa imaa kaafirun aw qariibun min alkufri yaa layidhi qofkii waxaa weeye qur-aanka dhegeysigiisa ka cararaaya iyo dadka xaamilulqur'aanka nacab waxa weeye inuu gaal yahay maxay tahay amase waxa weeye gaalnimo uu dhow yahay marka mar walba waxa weeye arrintaasi joogtay noqonaysaa qofka mu'minkaa waxaa la doonayaa inuu iimaankiisa si uu sax u noqdo haddii uu doonaayo aayaadka ilaahay waa inuu rumeeyaa oo ku farxaa weeye marka qofkaas waxaa waxa weeye calaamay u tahay markii aayaadka ilaahay uu jecel yahay oo waxa weeye uu rumaynaayo oo ku farxaayo oo ahalkiisana sidaasoo kale uu jecel yahay iimaankiisa ayaa rumoobaya kuwa waxa weeye waxba aanan u ziyaadinaynin hadda waxa weeye mar qofkaaba aayaadka ilaahay waxbaadayna ku ziyaadsanaynin oo waxa weeye aysan kuwaana qaadanaynin qofkii markaasi xaamilka ahayo aayaadka ilaahay xambaarsanayne dan ay ka leeyihiin ma jirto bal way neceb yihiin alla haddana wuxuu yidhi waama aladiina kuwa fii quluubihim laabtooda maradun bushigo waaadowdha ilaahay dadka waxaa weeye ictiqaadkooda uu laciifka yahay fazaadatum waxay u ziyaadinaysaa odha ilaahay aayaadka alle rijsan kufri ayay u ziyaadinaysaa ilaa kufrihim maca kufrihim kufrigooda iyana la qabo alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala waama aladiina kuwa fii quluubihim laabtooda maradun bushigu ahaaday dadka waxaa weeye ictiqaadka laciifkaale weeye fazaadatum waxay u ziyaadinaysaa odha ilaahay rijsan ay u siyaadinaysaa rijsiga waa kufri weeye ilaa rijsin maca rijsin kufrigooda in lala weye kufran ilaa kufrin weeye maxaa yeela way ku kufrinayaan oo waxa weeye kufriga kufrigoodii loo geeya waxau noqonayaa ayagoo markii hore kufaar ahay ayaa aayaadka alle markay dhegaystaanne way diidayaan markaasay kusii kufrinayaan marka waxa weeye rijsan ilaa rijsin weeye macnaha waxa weeye zaadatun kufran weeye waxay u ziyaadinaysaa kufri weeye malmuuman oo loo geeyo ilaa kufrihim kufrigoodii maxaa yeele kufrigoodu waxa weeye wuxuu ku ziyaadayaa biziyaadati jaxjin diinidooda ziyaadadeedu markaasi qur-aanka munasalka ay diidaan weeye hadda kufriga ilaahay wuxuu ku magacaaba figsi weeye figsigana waxaa la yidhaha waxa qarmuunka ah ayaa la yidhahdaa waxa loogu magacaabaa la yidhi likownihi aqbaxu alashyaa weye waxa weeye ashyaada midka ugu foolxun weeye rigsiguna waxa weeye shayga mustaqbalka ayaa la yidhaahdaa wamaatuu way dhinteenou dhah ilaahay subxaana wa tacaala wal hum ayaguna kaafiruuna kuwa kaafiriin ay yihiin wamaatuu way dhimanayaan buu dhah ilaahay subxaana wa tacaala wal hum ayaguna kaafiruuna kuwa kaafiriin ay yihiin oo waxaa weeye markaasi kufrigooday ku dhimanayaan awalaa yarowna miyaysan arkaynow dhah ilaahay annahum ayaga yuftanuuna in la fidnaynaayo fii kulli caamin sanad la arka kulligiisa maratan maradoo la sidmaynaayo oo ambase maratayni laba mar la sidmaynaayo uma bacdiyeeda laa yatuubuuna aysan noqonaynin walaa hum aynana ahaanaynin yadakaruna kuwa waansama nimanka hadda kufaarta ah ilaahay subxaana wa nooga warramaiyo munaafiqiinta ayaa alla wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala waxyaabahan ay haayaan oo macaasida oo kufriga iyo macaasida ay haayaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tusayaa in waxaa weeye ashyaadaas sababkeeda mar walba cadaab loogu ridaayo oo cadaabu dunya uu ku dhacaayo oo masaa'ibu ay ku dhacayso masaa'ibu dunya ayaa mar walba lagu jaxibaaya marka ayadoy saas tahay ayaa haddana waxa weeye soo laabanayni markaasuu dhahay alle awalaa yarowna ta'na waa la akriyaa khitaab mu'miniinta lala khitaaba weeye awalaa tarawna sow arki maysiin mu'miniinow amase awalaa yarowna munaafiqiintu sow arki maayaanow ilaahay marka haddii yaa la akriyo istifaamtaana waxay noqonaysaa litawbiiq weeye taadana haddii la akriyo waxaa weeye litacajub weeye maxaa yeele khidaabku markaas saxaabada weeye aa soo arki maysiin soo lama yaabaysiin aa leeyihi annahum kuwa munaafiqiinta yuftanuuna in la fidnaynaayo fii kulli caamin sanad la arka kulligiisa maratan marrado oo waa mase maratayn laba mar oo sanadki waxaa weeye in fidno ay ku dhacayso abaaro ku dhacayso cuduro ay ku dhacayaan waxyaabo badan ay ku dhacayaan maxaa yeele qofkii ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa ka taga waxa weye fidnaa ku dhacaysa iyo ummaddii markaasi kitaabka ilaahay ka tagta waxaa ku dhacaya fidnaa ku dhacaysa cudurrada iyo maaragtay abaarta iyo masaa'ibtu waxa weeye in xukunka kitaabka ilaahay laga tegey ayaa keeni karaay uma bacdiyeedowdha ilaahay laa yatuubuuna aysan noqonayn oo waxa weeye munaafiqnimada aysan kasoo noqonayn walaa hum aynana ahaanaynin yadakaruuna kuwa waansama ah, waa arrin la yaabo weeye arrintaasi mar walba ay samaynayaan wa idaa maa unzilad markii la dejiyo dha ilaahay suuratun suurad la dejiyo suurad waxaa weeye loogaga warramaayo munaafiqiinta rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu akriyo wa idaa maa unzilad markii la dejiyo dhahay alle suuratun suurad la dejiyo nadara wuu fiirinayaa bacduhum munaafiqiinta barkood ilaa bacdin barka kale ayuu fiirinayaa ayagoo dhahaya hal hee yaraaku maydin arkayaa min axadin axad maydin arkayaa uma bacdiyeeda insarafuu way gadoomayaan sarafallaahu alla waa iirowdha ilaahay quluubahum laabtooda biannahum bisaabi annahum la sababkeeda ayagu qoomun qoom ay yihiin owdha ilaahay qoonkaasoo laa yafkahuuna xaqa aanan ka saynin alla wuxuu idhi subxaana watacaala waidaa maa unzilad markii la dejiyow dhahay alle suuratun suurad la dejiyo qayb waxaa weeye qur-aanka kamid a ah haddii la dejiyo fiiha dikruhum ayagana looga waramaayo rasuulkeena calayhi salaatu ma uu akriyo nadara waa fiirinayaa hawdha ilaahay bacduu munaafiqiinta bartood ilaa baclin barka kale ayuu fiirinayaa maxay isu fiirinayaan yuriiduuna alharab weeye waxay doonayaan inay meesha ka cararaan waxaa yeele aankaas waa dhibayaa ma dhegaysa karaan way haddana ka baqaayaan fadeexo ayay ka baqaayaan oo waxa weeye aayadaha su imaanaysa ayay ka baqaayaan weye markay soo qadiro wayaquuluuna waxayna ku qowlayaan marka isfiiriyaan halhee yaraaku maydin arkayaa min axadin axad maydin arkayaa markaad joogsatiin ood meeshaan mawqifkaan ama majliskaan aad ka kacdaan cid idin arkaysa ma jirta waxa weeye fa in lam yarahum axadun qaamuu weye wailaa sabatuu haddaan cidi aysan arkaynin waxaa la yidhi waa istaagayaan markay meesha ka cararayaan haddii cid arkaysa ay jirtane oo indhaha lagu haayane halkooday fadhinayaan ayagoo gubanaya oo qur-aankii waxaa weeye uu dhibaayo ayay meeshaas fadhinayaan maxaa yeele munaafiq ma doonaayo ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa mana ku macaansanaayo marka alla wuxuu dhahay subxaana wa tacaala uma insarafuu ayuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala way gadoomayaan oo waxaa weeye waxay ku gadoomayaan kufrigoodii ayagoo kufaara ayay gadoomayaan weye uma insarafuu way gadoomayaan u dha ilaahay subxana wa tacaala faman sarafuu calaa kufrin weeye kufrigooda ayay ku gadoomayaan oo meeshaas hadday ka tagaan weeye ayagoo kufaartoodiya ayay meesha ka tegayaan weeye sarafallahu weeye alla waa iilowdha ilaahay subxaana wa tacaala quluubahum laabtooda kuwaas ilaahay qalbigooda waa safiyey oo waa iilay ilaahay subxaana watacaala hanuunka ayuu qalbigooda ka iilay biannahum bisaabi annahum basaabkeeda ayagu qoomun qoom ay yihiin ayaa ilaahay u iilay qoonkaasoo laa yafqahuuna xaqa aanan ka siinin maxaa yeele ma tadaburaayaan sarafa allaahu quluubahum ilaahay ah, waxay noqonaysaa ikhbaar amase waxaa weeye duca weeye oo waxaa laga dhigi karaa layidhi sarafa allaahu allah waqow iilo quluubahum laabtooda ilaahay ha iilo biannahum bisababi annahumba sababkeeda ayagu qoomun qoom ay yihiin ow ilaahay qoonkaasoo laa yafqahuuna waxba aanan ka siinin laqad xaqeeqee jaa'akum waxaa idin yimid ow dha ilaahay rasuulun rasuul ayaa idin yimiday oo min anfusikum naftiinna ka mid ow dha ilaahay rasuulkaasoo casiizun ay ku daran tahay calayhi korkiisa maa canitum waxaa idin mashaqaynayow dha ilaahay rasuulkaasoo xariisun ku dadaal badan calaykum korkiina inaad hanuuntaan rasuulkaasoo bilmu'miniina mu'miniinta ra'uufun u furid badanow dha ilaahay subxaana wa tacaala raxiimun oo u naxariis alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala laqad xaqeeqee jaa'akum waxaa idin yimid dha ilaahay rasuulun rasuul ayaa idin yimiday oo min anfusikum naftiina ka mida weeye rasuulkaas la sheegaayo waa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala rasuul ayaa idin yimiday oo naftiina ka mid owdha ilaahay hadda marka sidaas la leeyahay waxaa lala kadhaabayaa carab weeye cabdullaahi ibnu cabbaas xabru caalibni umar waxau dhahay qabiilo ma jirtow dhahay oo carab ka mid ah ilaa rasuulka calayhi salaatu salaam meelay ka soo galaan rasuulka calayhi salaatusalaamna nasab ayuu ku leeyahay marka hadda sidaas ayaa loo leeyahay rasuulu min anfusikum weeye marka waxaa kaloo la yidhi macnaha waxaa loola jeedaa jaa'akum rasuulun min ashrafikum weeye wa arfacikum badran waxaa idiin yidhay rasuul oo ah midka idinkugu sharaf badan idinkuna derajo sarreeya maxaa yeele xadiis nabigeen wuxuu yidhi calayhi salaatusalaam in allaha istafaa kinaanata min waladi ismaaciil ilaahay wuxuu doortay nimankii la yidhaha banuu kinaana wuxuuna ka doortay owlaadda nebiyulaahi ismaaciil wastafaa qurayshan quraysh ayuu doortay min kinaanata banuu kinaano uu ka doortay wastafaa bani haashim ayuu doortay min qurayshin quraysh ayuu ka doortay wastafaanii waa i doortay aniga nebi maxameda ayuu i doortay min banii haashim ayuuga doortay fa anaa khiyaarun min khiyaarin min khiyaarin o rasuulkeena alayh salatsalaam anugu waxaan ahay akhyaar oo akhyaaru dhashay oo akhyaaru ay sii dhashay taasina waxaa weeye xadiiskaas nabiga wuxuu ka cadiyey calayhi salaatu wasalaam inuu isagu nebigu calayhi salatu wasalaam sharaftiisa iyo maaragtay naftiisa uu ka warramay oo isagu is-ammaanay axaadiista nabigu inuu isagu is-ammaanay daliilku ayay ka tahay marka hadda rasuul oo markaasi min ashrafikum wa arfacikum qadranne waa loola jeeda haalihi marka alla wuxuu yidhi lawallaahiyo qad xaqeeqehe jaa'akum waxaa idin yimiday rasuulun rasuulaa idin yimiday oo min anfusikum naftiina ka mid ah rasuulkaasoo casiizun ay ku adag tahay weeye calayhi korkiisa maa canitum waxa idin mashaqaynaya rasuul waxa weeye ay dhibayso waxa idinka dhibtiinaa weeye casiizun macnaa shadiidun waxaa weeye ay ku adag tahay calayhi korkiisa maa canitum owdha ilaahay waxa idin mashaqaynaayo weeye canitum waxaa weeye canatukum wa mashaqatukum waxaa ku daran oo dhibaaya waxa mashaqadiina iyo markaasi kulanka aad la kulmaysaan waxa markaasi la kacdo weye ayaa rasuulka aad iyo aad u dhibaaya maxaa yeele rasuulkeena calayhi salaatsalaam waa rasuul ummadiisa aada iyo aad u wada murgaaya oo u naxariis badan oo dhibaatadoodu aada iyo aad ay u dhibayso oo aad iyo aad u wada murgaaya weye macnaha waxa weeye yacizu calayhi canatukum weye aw iladii maaragtay canatumuuhu aba waxaad dhibsanaysaan waxaa kaloo banaan casiizun markaas inay khabar muqadama ay noqoto maa canaytumna mubtade oo muahara ay noqoto haddana ilaahay wuxuu yidhi rasuulkaasoo haddana xariisun ku dadaal badan calaykum korkiina an tahtaduwa inaad hanuuntaan hanuunkiina ayuu aad iyo aad ugu dadaali ogyahay rasuulkeenna calayhi salaatusalaam ummaddiisa inay hanuunaan ayuu aad iyo aad ugu xariis u ahay hanuunkooda ayuu xifrin jiray si waxaa weeye sacaado oo kaamilaan ummaddoo dhan ay u hesho qofkii hadda waxaa weeye alla u qadiray ayaa helaysa laakiin rasuulka calayhi salatusalaam cid ummadihiisa kamid a inay cadaabka sama uusan doonaynin taas ayuuna ka dadaali jiray rasuulkaasu haddana ayuu dha ilaahay bilmu'miniina mu'miniinta ra'uufu mid u furid badan ah raxima u naxariis badan rasuulkaasoo bilmu'miniina mu'miniintau dheh ra'uufun u furid badan ra'fadu waxaa weeye shadiidu raxma weeye raxiimun haddana u naxariis badan oo waxaa weeye khayrka la doonaayo mu'miniinta rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waa u naxariis badnaay ninka la yidhaahdo carabka la yidhahdo xasan ibnu lmufadil waxa uu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala uma kulmin axad oo ambiyadiisa kamid mid ah laba isin oo asmaa'diisa ilaa nabigeenna mooyaane calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele ra'uuf iyo raxiim asmaa'da ilaahayay ka mid tahay marka nabi loo kulmiye ma jirto ayuu dhahay shiikhaas laba isin oo ilaahay asmaa'diisa ka mid ah. maxaa yeele rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ku magacaabay ra'uuf oo ku magacaabay haddana raxiim oo ku magacaabay ilaahayna waxau dhahay in allaha binaasi la ra ra'uufu raxiim ilaahay subxaana watacala dadka waa mid turid badan oo unaxariis badan rasuulkina calayhi salaatu wasalaam isagana alla wuxuu dhahay ra'uufun raxiimun ow ilaahay marka hadda taas waxay kutusinaysaa maqaamka rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam inuu yahay arfacu lmaqaamaat maqaamaadka ah, ilaahay uu bixiyo ambiyada iyo qayrkoodaba maqaamka uu ugu sarreeyo inuu yahay alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala fain tawallow ayuu dha ilaahay ah, fain tawallow haddii ay jeestaanu dha ilaahay can iliimaani bika rumayn adiga rumaysayska maxamedka hadday ka jeestaan faqul waxaa tidhaahow dha ilaahay xasbii kaasigaygu allaahu alla weeye hadday jeestaan buu dhaha ilaahay subxaanau watacaala adigoo intaas u ah oo saas ugu naxariis badan oo nabi ilaahay subxaanau watacaala sifaadkaas jaliilkaa alla u yeela aad tahay ayaday sidaas tahay arrintu hadday jeestaan u dhahay xataa waxaa laga wadaa jamiicu lkhalqi khalqiga dhammaantiis mu'minuhum wa munaafiquhum wa kaafiruhum weye mu'minkooda munaafiqooda kaafirkoodu dhammaantood hadday jeestaan oo wax quraaco laga waayo fa inta tawallow hadday jeestaan ow dha ilaahay can iliimaani bika rumayn adiga lakugu rumeeyo faqul waxaad tidhaahdow dha ilaahay xasbii kaafigaygu allaahu alla weeye aniga ilaahay subxaanau watacaala ayaa igu filan faqul waxaa tidhahdaa xasbii kaafigaygu allaahu alla weeye laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi alla xaq lagu caabudana koonka ma ahan ilaa huwa alla mooye laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi alla xaq lagu caabudana koonka ma ahan ilaa huwa alla mooye oo waxa weeye haddaad dhammaantiin a wada jeesataan ilaahay subxaanau watacaala ayaa kaafigayga calayhi calallaahi ilaahay korkiisa ayaan tawakaltu tala saarta u dhowdha ilaahi subxaana watacaala ilaahay subxaana watacala ayaan ku kalsoona marka hadda ilaahay wuxuu noo caddaynayaa rasuulka calayhi salaatusalaam maqaamkiisu yuu u weyn yahay jamiicu alkhalaa'iq oo dhan hadday ka jeestaan inaan rasuulka waxba iisan ka ba'aynin oo hadda waxaa weeye rumaynta nabiga la rumaynaayo waa mid annagana anfacayso aynu ku intifaacayno mid isaga waxaa weeye baahi ou noo qaba maahan maxaa yeele isaga alihii soo dirsaday ayaa ku filan marna waa suu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala alaysa allaahu bikaafin cabda ilaahay subxaanau watacaala soomahan mid ku filan addoonkiisa haa weeye markaas marka ilaahay subxaanau watacaala rasuulka islihiisa isaga ayaa ku filan maxaa yeele rasuulka ilaahay saana uu leeyahy fa in tawallow hadday jeestaan faqul waxaa u tira hawdha ilaahay xasbii kaafigayga igu filan allahu alla weeye laa ilaaha laa macbuuda bixaqin filwujuudi alla xaq lagu caabudana koonkaan ma ahan ilaa huwa isaga mooye wax koonkaan la caabudaayo oo xaq lagu caabudaayo oon alla ahayn ma jirto calayhi calallaahi ilaahay korkiisa ayaan tawakaltu tala saartay u dhowdha ilaahay ilaahay subxaana watacaala ayaan ku kalsoonahay cid kaleentoodna waxaa weeye kuma kalsooni wa huwa allana rabbulcarshi carshiga rabbigiisa weeye alcadiimu oo weyn wa huwa allana u dhahowdha ilaahay subxaana watacaala rabbulcarshi carshiga rabbigiisa weeye alcadiimu oo weyn oo ilaahay subxaana watacaala isagaa rabbulcarshi ah weeye marka hadda sidaas ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay u turtay khalaa'iqda inaan rasuulku calayhi wasalaam cid uu u baahan yahay aysan jirin mar haddii rasuul allah uu soo dirta uu yahay in ilaahay subxaana wa tacaala kaafigiisa uu yahay marka hadda suuraddan iyadoo meeshaas ku dhammaatay waxaa la wariyey weliba xaakim oo weriyey kitaabkiisa mustadraga la ubay ibnu kacab laga wariyey aakhiru aayati nasalad ou dhahay laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum ilaa aakhiri suura laakiin waxaa weeye aakhiru aayatin oo soo degta aayad midda ugu dambaysa oo qur-aanka waxaan soo marnay wattaquu yowman tarjicuuna fii ila marka hadda qowlkaas waxaa la yidhaha maaragtay waa daciif baa layidhi amase aakhiru aayatin waxaa laga wadaa jinsiyaa laga wadaa marka qowlkaas daciif weeye aakhiru aayatin fi lqur'aani waxay ahayd wattaquu yowman tarjicuuna fiihi ila marka hadda labada tan aayadood oo suuradda tan ugu dambaysa waxaa la yidhi ammaan ayaa ku sugan baa layidhi wax kasta oo makruuha ayaa loogaga nabadgelayaa waxaa weliba la weriyaa yidhi qofka akhriya labadan aayadood oo waxa weeye laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum iyo aayaddan fainta walow tawallow qofka akhriyaa yidhi oo ku celceliyaa la yidhi aayadda labaad todoba jeer ku celiyaa layidhi aayadda labaad waxaa weeye fainta walowdaas tawallowdaas ayuu toddoba jeeruu ku celinayaa subaxdii waxaa weeye eh, maaragtay toddoba jeer u akhrinayaa galabtiina todoba jeer ayuu akrinayaa wuxuu ka aamin noqonayaa wax kasta oo makruuha ah layidhi oo la saado akrinta waxaa weeye subaxdi wuxuu akrinayaa labadaas aayadood laakiin aayadda ugu dambayso oo fa in ayuu todoba jeer ku celinayaa galabtiina waxaa weeye waa bacda bacdaalmaqribi waa akrinayaa aayadda fa in ayuu todoba jeer ku celcelinayaa wax kasta oo makruuha ah waa ka nabadgelayaa mawd ba allah ka dhigaa layidhi laakiin qofka ilaahay mawskiisa uu doono ilaahay qiradooda ayuu halmaansiinayaa laakiin inay aayadahaas fadliilo iska leeyihiin ayaa bacdul ashar soo aroor marka waxaa weeye casharkeenni intaas ayuu ka egyahay wallahu subxaana wa taala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu